alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay suurat lbaqara tafsiirkeedaynu ku soo jirnay waxaynu joognay aayadda aayat lkursiy ayaynu joognay laba boqol konton iyo shan aayaddaasaynu joognay aayaddan aayatulkursiyi waa aayadda qur'aanka ugu weyn sida xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam tilmaamaayo ee muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi ubay ibni kacbin nebigu calayhi salaatu wasalaam ubay ibnu kacbin ayuu wuxuu weydiiyey ma garanaysaa aayadda qur'aanka ugu weyn ubay ibnu kacbin waa sayid alquraa waa raggii qur'aanka ku sheeganaa ayuu ka mid ahaa ee saxaabada ka mid ah marka nebigu wuxuu su'aalay calayhi salaatu wasalaam aayadda qur'aanka ugu weyn ma garanays markii hore waa ka gaabsado wuxuu idhi allah iyo rasuulkiisa ayaa yacni og buu yidhi mar labaad baa nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa ubay ibnu kacbin ijtihaadkiisa wuxuu ku yidhi waa aayaddan aayat alkursiy allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum nabiguna calayhi salaatu wasalaam fadaraba fii sadrih laabtiisa ayuu gacanta ku dhuftay dabeedna wuxu uhi liyahnika alcilmu yaa almundir cilmigu ha ku bogaadiyo aba almundirow jawaabtiina waa u taqriiriyey oo u sugay nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ku jawaabay inay saxan tahay waa u taqriiriyey marka waa aayadda qur'aanka ugu weyn waxaanay ku saabsan tahay macnaha ama waajibaadka sharciga ah waajibka ugu weynida badan oo tawxiida bay ku saabsan tahay maaha marka leeyahay waa aayadda qur'aanka ugu weyn inay ugu alfaad badan tahay inay ugu jumlooyin badan tahay ma aha aayado ka dhaadheer baa jira aayado ka xuruuf badan baa jira aayado ka kelimaad badan baa jira aayado ka jumlooyin badan baa jira laakiin waxa weeye waa aayadda qur'aanka ugu weyn oo waxay ka warramaysaa yacni markaa allah bay ka warramaysaa tawxiidkay ka warramaysa kalaamka ilaahay yacni waa kala fadli badan yahay waa kala weyni badan yahay xagga marka kalaamullaahi inuu yahay waa ka siman yahay ictibaarka marka laga eegaayo laakiin macaanida uu ka warramayo iyo fadliga ku sugan waa kala fadli weyn yahay macaanida uu ka warramayaana waa kala weyni badan yihiin waana kala fadli badan yihiin sharafu alcilmi bisharafi almacluum ahlucilmigu waxay yidhaahdaan sharafta cilmigu waxay ku xidhan tahay sharafta ka la aqoonsanayo sharaftiisay ku xidhan tahay dee cilmiga allah lagu aqoonsanayaa waa ashrafu cilmin waa cilmika ugu sharafta badan waa cilmu tawxiid hadda ma aragta kalaamka ilaahayna kalaamka ku saabsan tawxiidku wuxuu noqonayaa yacni marka ashrafu kalaam yacni kalaamka ugu sii sharafta badan buu noqonayaa iyadoo kalaamka ilaahay wada sharaf badan yahay ayuu haddana sii kala mudan yahay oo sii kala fadli badan yahay oo sii kala weyn yahay aayaddu waxay ka kooban tahay yacni markaa jumal mutacadida dhammaanna tawxiidkay ka warramaysa iyo cadamada ilaahay iyo jalaalka ilaahay iyo sifaatka ilaahay iyo waxdaaniyada ilaahay ayay markaa ka warramaysaa iyo waxa allah ku tacalluqa waxaana jira xadiis tilmaamaya salaad kasta oo la tukado dabadeed in la akhriyo aayaddan aayatalkursiy in la akhriyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey ruuxa akhriya markuu salaad kasta tukado dabadeeda akhriya allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ilaa aayadda dhammaadkeeda yacni waxa weeye jannada waxa ka xigta un dhimashada u dhimanaayo marka janna lagu gelaya xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen waxaa lagu daray wakhtiyada subaxa iyo yacni marka galabnimadaba aayaadka la akhrinaayo bacd almaqrib iyo bacdmarka waxa subxi yaani labada mid walba la akhrinayo adkaarta sabaax iyo masaaga marka la akhrinayo salaadaha dabadooda mid walba habeenkii marka la seexanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa akhrin jiray aayat lkursiy saas aawadeed waxaa sunno ah marka habeenkii la seexanayo in aayatulkursiyi la akhriyaa waa sunne maqhribka iyo subaxa dabadiisana waxa markaa yani waa la akhrinayaa iyadoo salaad walba yani dabadeeda la akhrinaayo haddana mu'akkad bay sii tahay yani markaa bacda almaqhrib iyo bacda subxin in la akhriyo waa mu'akad ayay sii tahay abu hurayra ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray inuu markaa sakaatulfitrigii ilaaliyo markii la soo ururiyey oo nebiga loo keenay ayuu nebigu wuxuu u diray abu hurayra u diray dabeedna wuxuu arkay habeennimadii markay ahayd ninna raashinkii guranaya ayuu arkay dabeedna waa ku qabtay markuu ku qabtay oo ninkii ku dhegay ayuu baahi sheegtay ninkii waa u cawday wuxuu uhi baahi baa jirtaa carruur baa jirtaa yacni waa baahanahay faqiir baan ahay iddaa intan aan qaateen abu hurayra waa naxariis badnaa waa u naxariisto waa sii daayey subaxii markii waagu baryey maalinnimadii ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abu hurayra ma garanaysaa ninkii xalay kuu yimi ee aad raashinka ku qabatay hadal macnihiisu naxwa haadaa yahay markaasuu maya markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam been buu kuu sheegay been ayuu kuu sheegay waana kugu soo noqonayaa abu hurayra waa u sii diyaargaroobay buu iska soo dhigtay waa isagiioo raashinkii guranaya abu hurayra dhab siiyey waa qabtay sidii si leeg buu ugu cawday u yihi waa baahanahay carruur baa jirta kada kada yacni iddaa raashinka yaraan qaatay hadda abu hureyre waa loo sheegay inuu been ninkan u sheegay mar labaadkana nebigu waa u sheegay inuu ku soo noqon doono haddana likasrati raxmatih naxariista abu hureyre siday u fara badnayd daraaddeed habeenkaa labaadna waa sii daayey markuu u cawday maalintii labaad baa haddana nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam been buu kuu sheegay waana kugu soo noqon doonaa habeenkii saddexaad buu diyaar garoobay waa kana maa soo noqday markaana waa qabtay halkiisii ayuu ka miisay halkii caadadiisa ahayd halkiibuu ka miisay waa baahnahay faqraa jira kada kada carruur baa jirta wixii buu akhriyey dibna kuugu soo noqon maayo markii horeba u odhanayay dibba kugu soo noqon maayo dib kugu soo noqon maayo markii koowaad waa yidhi markii labaad waa yidhi markan saddexaadna waa yidhi markaasuu mar walba waxaad leedahay ma soo noqonaayo haddana waad soo noqonaysaa maya kugu soo noqon maayo buui weliba wax ku anfacayana waa ku baraya wax ku anfacaya baan ku baraya waa maxay buui habeenkii waxaad akhridaa buu ihi aayatulkursiga akhri aayatulkursiga habeenkii akhri haddaad akhrido xagga allaah baa lagaa ilaalinayaa shaydaanna habeenkaa kuu soo dhowaan maayo xagga allaahna waa lagaa ilaalinaya abu hureyre waa sii daayey maalinnimadii waa maalintii saddexaad ayaa nebigu haddana weydiiyey abu hureyra markaasaa abu hureyre wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi wuxuu sheegtay inuu wax i anfacaya i baraayo warkan iskama aqbalin wuxuu u yaallaa abu hurayra maxallu tabayun wa tasabbut inuu iska hubsado in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wuxuu sheegtay taxafudkiisa yaag zacama annahu yucallimunii maa yanfacunii wuxuu sheegtay inuu i ibaraayo waxay anfacaya oo sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu igu yidhi markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad sadaqaka wa huwa kaduub markan run buu kuu sheegay isagoo been badana ah ayuu markan run kuu sheegay kaduub waa siiqatu mubaalaqa isagoo been badana ah ayuu markan run kuu sheegay nebigu arrinkii waa saxgareeyo inay sax tahay ayuu tilmaamay xadiiska saxiixuu ku sugan yahay waxaa laga qaadanayaa habeenkii in la akhriyo aayatulkursiga waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye ruuxa aayatulkursiga habeenkii akhriya inuu allah ilaalinayo oo xagga allaah laga ilaalinaayo ama cid ilaalisa u soo diraayo waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan shaytaan u soo dhowaanayn taasna waa laga qaadanaya waxa laga qaatay ma aha ikhbaarka uu ka warramay shaytaankaasi laakiin waxaa laga qaatay waa saxgaraynta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saxgareeyey ou yihi qad sadaqaka taas baa laga qaatay xadiiskaasi uma deliilaha dadka qaarkood siday u deliishadeen in cid walba cilmiga laga qaadan karo waxay dadka qaarkood u deliishadeen cid walba in cilmiga laga qaadan karay u deliishadeen iyagoo leh yacni maadaama abu hurayraba uu cilmigaas qaatay oo uu shaydaanka kala kulmay in cilmiga laga qaadan karo cid walba cidday u jeedaanna waxay tahay ahlubidaca in laga qaatay u jeedaan yaba kollay ummaddan laha inay weeye gaalo cilmiga loo doonto cilmiga diiniga ah oo la yidhaahdo gaalaa laga baranayaa muraadkooda ma aha laakiin muraadkeedu iga jeedaan waxay tahay ciddii marka waxa weeye ahlulislaamka ka mida ama islaamnimada u abtirsatay oo sheegatay walow xaqiiqatanba yayna ku sugnaane amaba waxa weeye bidcooyin waaweyn ha ku sugnaadaan ama shirkiyaad ha ku sugnaadaane in cilmiga laga qaadan karo baa muraadkoodu yahay laakiin waxaa la odhanayaa xadiiskani daliilu ma aha mas'alada waayo abu hurayra cilmi uma doonoo shaydaanka warkanna iskama qaadan oo iskagama camal falin ilaa nebigu saxgareeyey laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sax saxgareeyey ayuu markaa qaatay yacni markaa tasxiixa nebigu saxgareeyey oo yidhi qad sadaqaka wa huwa kaduub ayuu ku aqbalay lowlaa haddaanu taasi jiri lahaynna ma aqbaleen marka waxa ugu badan ee laga deliishanaya waxay tahay ruux lunsani hadduu shay xaqa sheego oo dariiq kale oo saxa lagu ogaaday inay sax tahay ruux lunsan baa sheegay inaan looga tegayn ee xaqu inuu casiis yahay oo mar walba xaqa la qaadanayo xaqii xaqnimadiisa la ogaaday ruux lunsan baa sheegay ama ruux xun baa sheegay inaan looga tegayn ayaa markaa laga qaadanaya laakiin in cilmi loo doonanayo cid lunsan ama gaalo ama shayaatiin ama cid kaleoo ka sokayso ahlbidaha in cilmi loo doonanayo daliil uma aha waayo cidda cilmiga laga qaadanayo waxaa loo shardiyaa islaamnimo iyo cadaalad baa loo shardiyaa laakiin faasiqa warkiisu wuxuu yaallaa maxallu tabayun wa allah wuxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu faasiq war idiin keeno iska hubsada qiraa'ada kalena waxay sheegaysaa fatasabbatuu waa laba qira'a oo sabci ah adillo badan oo kalena culammadu waa ka daliishadaan inaan markaa cilmiga laga qaadan dadka lunsan ee loo doonto cidda markaa waxaa qumman cilmiga loo doonto oo laga qaato oo ay ka mid tahay xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixaynka ee uu yidhi ida ra'ayta aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum xadiiska bukhaari iyo muslimku soo wariyeen haddaa aragtaan kuwa mutashaabihaadka raacaya ahlubidacuna dhammaantood mutashaabihaadkaay raacayaan mutashaabihaadkay doonanayaan waayo bidcada daliil xaqoo tusinaysaa ma jirto hadday is yidhaahdaan waxu deliishada adilo mutashaabiha inay deliishadaan ama waxaan saxiix ahayn inay deliishadaan ama hadday qur'aan iyo sunno is yidhahdaan deliishada weji qalloocan inay u deliishadaan ama ay taxriifinayaan ama ay beddelayaan ama nas marka waxa weeye ixtimaalaad ku jiro oo ixtimaalka uu ku waafaqayo muxkamaadka aynay u qaadanayn ee weji kale marka markaa waxa weye u yara ekaan karo una ay u qaadanayaan oo u deliishanayaan weeyaan waxay deliishanayaan ama waxaan deliilba ahayn bay deliil ka dhiganayaan ida ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu fa ulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum kuwaasi waa kuwa allah sheegay ee ka digtoonaada kuwa allah sheegay waxaa looga jeedaa aayaddii suuratu aali cimraan baa lagu sheegay faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitna wa ibtiqaa'a ta'wiilih taasaa laga tilmaamaya adilada kale ee mawduuca loo deliishaday waa adila mutacadida waxaa ka mida almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu xadiiska tirmidi wahayruhu soo wariyeen waxaa ka mida masalu jaliisi saalix waljaliisi suu ka xaamil waxaa ka mid a ah aayaadka qaarkood culimmadu ay ka deliishadeen waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xata yakhuuduu fii xadiisin hayrih inakum idan milhum ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen sida kutubu tafaasiirba ku sugan waxaa kaloo aayadda iyadoo gaalo ku saabsanayd laga deliishanayaa in waxa weeye ahlulbidaca iyo ahludalaalka in waxa weeye aan lala fadhiisan yacni waxa weeye markay bidacooda ama taxriifaadkooda ama ta'wiilaadkooda baatilka ay sheegayaan yacni waatay yidhahdaan culammadu kulla aayati nasalat lkufaari fa innaha tajuru bidayliha calaa cusaati almuslimiin aayad kastoo gaalada ku soo degtay dabada waxay ku jiidanaysaa muslimiinta kuwooda cusaadda ah ayay ku jiidanaysaa waata ahlucilmigu yidhahdeen aayaadka kufri akbar ku saabsan waxay salafku u deliishan jireen saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintu yacni shirkulasqarka laftiis kuwa kufriga ku saabsanna saas si laeg yacni markaa bidaca iyo markaa waxa gaalnimada ka sokeeya culammadu waa u dariishadaan calaa kulli xaal mawduucaasi waa mawduuc wakhtiyo kale aan ka warrannay laakiin hadda ishaaradaas ayuun baan markaa doonayay inaan dhaafin aan isiila dul taago allah waxa uu yidhi allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allahu allah laa ilaaha ilaa huu ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa hu mid xaq lagu caabudaa ma jiro oo jiritaanka kuma sugnaa ilaa huwa allah mooyaane taqdiirka xaq la qadarayo waa lagama maarmaan maxay lagama maarmaan u tahay ilaah macnihiisu waa ma'luuh waa ficaaloo mafcuul looga jeedo ma'luuhna waa maxay waa macbuud alaha waa bimacnaa cabada uliha fa huwa ma'luuh uliha waa la caabuday ay cubida marka muqayaru siiqo laga dhigo uliha la yidhaahdo cubida uu la macnoqonaya waa la caabuday fa huwa ma'luuh macbuud marka ah, ilaah wuxuu u dhacayaa ma'luuh waa sida libaas malbuus ficaal oo mafcuul looga jeedo marka laa macbuuda ilaa huwa haddii la yidhaahdo mid la caabudaa ma jiro allah mooyaane dee waxay gaaladu caabudayeen baatilkaa maxay noqonayaan khalqigoo dhani allahu quray caabudaan miya haddaa mushrikiintu maxay yihiin marka leeyahay cid kale ha caabudina marka iyagu ay leeyihiin gaaladu ay lahaayeen mushrikiinta qaarkood laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra so aalihadiinna ha ka tegina ma lahayn afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah soo allah ma odhan famaa aghnat canhum aalihatahum alatii yadcuuna min duuni illaah aalihadoodii allah sokadii ay caabudi jireen wax alla waxay ka anfacday ma jirto idan ficlan cid kale waa la caabudo allah aan ahayn maxaa lagu kala farqinayaa markaa waxaa lagu kala farqinayaa allah waa macbuudka xaqe xaq lagu caabudo ashyaada kale la caabudayna baatil baa lagu caabuday sida allahba uu yidhi dalika bianna allaha huwa alxaq wa yadcuuna min duunihi albaatil dalika biana allaha huwa alxaq allah baa xaq ah wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil labada aayadood kala duwan ee suuratu luqmaan iyo suuratu alxaaj kusoo kala arooray marka waxaa lagu kala farqiyey ashyaada kale la caabudaayo iyo cibaadada allah la caabudaayo allah inuu yahay mid xaqa lagu caabudo ashyaada kale la caabudaana inay yihiin qaar baatil lagu caabuday saasaa lagu kala farqiyo marka taqdiirka xaq waa loo baahan yahay waa lagama maarmaan haddaba waxaa laga dhigayaa marka la qadaraayo yacni khabar miyaa laga dhigayaa oo xaqun khabarkii ayaa laga dhigaya mise waxaa laga dhigayaa mutacalliq baa laga dhigayaa macbuud ku tacalluqaayo oo bixaqin baa la odhanaya waa laba wejiee culammadu ay maraan inkastay jirto weji saddexaad oo culamada qaarkood ay markaa xaqa sifo ka dhigaan oo waxa weeye kownkii caamka ahaana ay ka dhigaan khabarka ay ka dhigaan marka sife laga dhigiyaa ama mutacalliq laga dhigiyaa ama khabarkiiba laga dhigiyaa taqdiirka xaq la qadaro waa lagama maarmaan ilaah lama macnaaha in looga jeedo almacbuudu bixaq marka horeba oo haddii ka xaq lagu caabudo keliya ilaah la yidhaahdo dee ashyaada kale markaa gaaladu caabudayaan dee ilaah in lagu itlaaqaa sax ma noqoteen dee allah baana ku magacaabay laakiin aaliha baatilay ahayd iyaguna aaliha waa ku magacaabeen markaa saas aawadeed yacni markaa dariiqyadaa kii la doono ha la maro ama xaq khabar ha laga dhigo ama mutacalliq ha laga dhigo amaba sifa ha laga dhigee waxay noqonaysaa mid lagama maarmaanay noqonaysa markaa saas aawadeed mufasirku wuxuu maray bixaqin in la qadaro oo mutacalliq laga dhigo bixaqinna marka waxay ku tacalluqaysaa jaarkiiyo majruurku macbuud bay ku tacalluqaysaa khabarkii marka wuxuu noqonayaa kown caam ah qaacidadii carabiyada marka waa waafaqsanta waayo qaacida carabiyada waxay ahayd laada yacni khabarkeeda laada marka laa annaafiyatu ljinsi sida badan khabarkeeda waa la xadfaa laakiin waxa la xadfaa markay tahay kown caam ah laakiin kown khaasa hadday tahay waa la sheega waajibu dikri sheegisteedu waa lagama maarmaan waqad shaaca fii dalbaabi isqaadu lkhabar id ilmuraadu mac suquudihi dahar yacni baabkan waxa markaa shaa'ico fara badan khabarka in la xadfa ayaa badan marka waxa weeye haddan waxaa kown khaasa in laga dhigo waxaa qawaacidda uga dhow in la yidhaahdo markaa kownka caamkay noqonaysaa bixaqinna waxay noqonaysaa mutacalliq bay noqonaysaa marka wejigan waa weji fiican wey laa ilaaha ilaa hu ay la macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma ahaan fil wujuudi jiritaanka mid ku sugan ma aha ilaa huu allah mooyaane allahoo qura ayaa mid xaq lagu caabudo jiritaanka ku sugan oo jira laakiin ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday xaq laguma caabudin alxayu waa allaha nool weeye oo khabar labaad laga dhigo khabarkii koowaad wuxuu noqonayaa jumlada laa ilaaha ilaa hu khabarkii labaad wuxuu noqonayaa akhbaartu waa tacadudaaye alxayu waa allaha nool weeye noolo dhammaystiran oo aan bilow lahayn oo aan dhammaad lahayn oo kaamil oo dhammaystiran waa kii markaa baqaagiisa uu daa'imka ahaa ee weligii jiraayey waa azali weligii waa jiray waa noolaa weligiina waa jiraya waa noolaanaya alqayuumu waa ka markaa ku kicitaanka badan maamulka uu khalqiga maamulaayo cidna aan u baahnayn almubaaliqu fi alqiyaami bitadbiiri khalqih alqayuum waa khabarkii markaa saddexaad alqayuumu waa mubaalaqa weeye yacni qayaam iyo qayuum labada mid walba waa mubaalago waxaa la soo naqliya cumar bnu khataab isagu inuu akhrin jiray alqayaam inuu akhrin jiray alqayaam iyo alqayuum qiraa'a ahaan hadda uma sugna qur'aannimo laakiin waa laga soo wariyay inuu saa akhrin jiray laakiin hadda qur'aannimo looma akhrin karo labada waa mubaalago laakiin culammadu waxay yidhahdeen alqayuumu ablaqu min alqayaam qayuum baa ka xoog badan oo ka mubaalago badan qayaam lianna alwaawa aqwa min alif waayo waawga baa ka quwo badan alifka iyagoo xuruftu ay isleeg tahay haddana waxa weeye waa ablaq bay kala yihiin marka qaa'im yacni mubaalaغadeedii qayaam iyo qayuum bay noqonaysaa waa ka ku kicista badan maamulka khalqigiisa uu maamulaay ahlucilmiga qaarkood waxay ku cabireen alqaa'imu binafsi almuqiimu ligayri waa ka iskii u taagan ee cidna aan u baahnayn almuqiimu ligayri waa ka gayrkiina maamulaayo cid waliba isaga u baahan tahay laa ta'khudhu sina ilaahay qaban mayso lula qaban mayso nucaasun waa lulada weeye lula ilaahay qaban mayso marnaba asalan wa abadan horena uma qaban dibna uma qaban doonto walaa nawmun hurdana qaban mayso hurdana qaban mayso basaa la soo wariyaa cabdullaahi ibnu cabbaas ka sugnaatay oo uu sheegay nimankii reer banu israa'iil inay ku yidhaahdeen nebi muuse calayhi asalaam ayanaamu rabbuk rabbigaa ma seexdaa markaasaa uu ka waaniyey allah wuxuu ku yidhi waxaad soo qaaddaa laba quraaradood laba biyo ku soo shub labada quraaradood markaysagaa labada gacmood ku hay dabeedna marka waxa weye caawo dhan soo jeedo markaa bal hadda cibaado ku soo jeeda wuu taagnaa markii dambuu lulooday markaasuu dhacay muuse yacni reer banu israa'iil baa wax lagu tusaya markii hore waxbay quraaradii ma jabin haddana waa kacay yacni quraaradihii buu hayey mar labaadkii buu dhacay iyagiina way isku dhaceen dabeedna way jabeen wixii ku jirayna waa qubteen markaasuu allah ku yidhi cabdullah ibnu cabbaas bay ka sugan tahay hadalkaasi markaasuu allah wuxuu ku yidhi haddii aan seexan lahaa cirarka iyo dhulka isku dhici lahaa cirarka iyo dhulka ayaa isku dhici lahaa marka ilaahay lulana ma qabato hurdana ma qabato lahu maa fi asamaawaati wamaa fi lard lahu allaho qura waxaa u sugnaaday ilaa lighayri maa fi samaawaati waxaa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi alard iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantii mulkan wa khalqan wa cabiidan mulkan xagga yeelashada isagaa allah mulkiya cid kaloo la mulkida ama lalihi ma jirto wa khalqan xagga abuuritaanka isagoo keliya abuuray cid wax ka mida abuurtay ma jirto oo kale wa cabiidan iyo xagga addoommada dhammaantood waa bidayaal ilaahay waa addoommo ilaahay leeyahay man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih man daa waa kuma alladii kii yashfacu cindahu ila biidnih allah agtiisa ka shafeeco qaadaya xaal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnih idanka ilaahay mid ku lamaan xaaluu yahay mooyaane oo man iyo daa la yidhaahdo waa ismu istifhaam oo murakab ah sida maada waa weji culamada qaar ay maraan ama la kala qaado oleh manta ayaa ismu istifhaama daaduna waa ismu ishaaro man waa kuma daakaasoo alladii kii ahaaday yashfacu shafeece qaadaya cindahu allah agtiisa shafeece qaadaya xaal axwaasha ka mida waa kuma ilaa biidnih xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnih mid ku lammaan idanka ilaahay ama multabisan biidnih idanka ilaahay mid ku dheehan xaaluu yahay mooyaane xaal kale ka shafeeco qaadaya waa kii ma jira laga tilmaamaya laa axada yashfacu cindahu ila biidni istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhuna wuxuu dhacayaa nafi buu dhacaya haddaad aragto istifhaam ilaa ka horeeya oo ilaa ay ka daba dhacday istifhaamkaasi waa bimacna nafi hal jazaau lixsaani ila alixsaan ay maa jazaau lixsaani ila alixsaan nafyi qumman in la keeno iyo istifhaam macnuhu nafyi u dhacaayo in la keeno ayuhumaa ablaq waxaa ablaqa in la keeno istifhaam macnuhu u dhacaayo nafyi u dhacaayo waayo waxaa ku sugan tajawus walmajaazu ablaqu min alxaqiiqa yacni kaannahu markaa waxa weeye yacni lagu caraynaayo o laleeyahay carsheega markiisa markaa yacni shay kale oo aan sidaas ahayn cid kaleo aan saa ahayn markaa waxaa sheega ma jirto dee marka waxa weeye yani marka siiqadan baa marka waxay tahay ablaq istifhaam bimacna nafyi ablaq min anafyi asariix ya istifhaam macnuhu u dhacaayo nafyi u dhacaayo waa ka xeel dheeraansho badan tahay oo ka adayg badan tahay nafiga qumman laa axada yashfacu cindahu ila biidni wuxuu ku ishaarayaa istifhaamkani inuu macna nafi yahay cid allah agtiisa shafeeco qaadaysaa ma jirto cidday doontaba ha noqotee xal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane mid idanka ilaahay ku lamaan ama idanka ilaahay ku dheehan idanka ilaahay waxaa loo jeeda oggolaanshaha allah u idmaayo lahu fiiha lahu isaga u idmaayo inuu shafeeco qaado fiiha ay fi shafaacati u idmaayo shafaacada gudaheeda lahudu waxay u noqonaysaa yacni shaksiga loo idmayo damiirka haadee fiihana waxay u noqonaysaa yani markaa fi shafaaca shafaacada markaysa markaa gudaheeda uu idmaayo inuu shafeeco qaado u fasaxaayo u oggolaanayo yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu allah waa og yahay jumalkan dhammaantood waxaa laga wada khabrayaa yacni markaa mubtadaha hore ee allaahu ah markaa siddeed jumlo oo dhammaan khabar ka wada noqonaya baa istaba jooga dabeedna marka waxaa imanaya laba jumlo oo kaleo mustaqili ah waa yahay yaclamu waa og yahay allaah maa bayna aydiihim wamaa khalfahum waxay khalaa'iqda hortooda ahaatay maa bayna aydiihim ay aydi alkhalqi aydi alkhalaa'iq khalqi waxaa loo jeedaa makhluuqaadkaa loo jeedaa waa bimacna alkhalaa'iq bay u dhacaysaa makhluuqaadka khalqi waa facli oo bimacnaa mafcuul loo jeedo almakhluuq marka macnuhu u dhacaayo waxaa laga tilmaamaya jinsulmakhluuq oo dhan yaclamu allah wuxuu og yahay maa bayna aydiihim maa bayna aydi alkhalaa'iq ama aydi almakhluuqaat makhluuqaadka hortooda wixii ahaaday buu ogyahay wamaa khalfahum iyo waxa dabadooda ahaaday ayuu ogyahay min amri dunya walaakhira waa arrinka adduunya iyo arrinka aakhiraba ah yani wixii xaadira iyo wixii hore u dhacay allah waa og yahay waa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum waxa dhici doonee dambana oo qiyaamada iyo waxa dhici doonana allah waa ogyahay cagsigana culamada qaar waa u dhigeen maa bayna aydiihim inay yidhahdaan aakhira loo jeedaa wamaa khalfahumna ay yidhaahdaan waxaa loo jeedaa adduunyada loo jeedaa laakiin wejiga hore ayaa ajwad ah oo fiican waayo waxa qofka hortiisa ahday sidii wax xaadiroo kale wey marka xaadirka waxa jira oo fi dunya ah waa ogyahay waxa marka waxa weeye dambeeye aakhiro ana allah waa ogyahay walaa yuxiituuna bishayin min cilmih yacni cilmiga ilahay waa waasic wax walba allah waa ogyahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun waxaa allah ogyahay wixii hore u jiray iyo waxaa jiri doona iyo waxaan jirayna hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay walaa yuxiituuna bishayin min cilmih walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin min cilmihi shay ilaahay macluumaadkiisa ka mida ah ama cilmigiisa ka mida ah koobi maayaan ay laa yaclamuuna shayan min macluumaatih shay macluumaadkiisa ka midoo ah waxa allah ogsoon yahay ka mida ma koobayaanoo aqoon kuma koobayaanoo kuma garanayaan ilaa bimaa shaaa wuxa allah doono mooyaane an yuxiituuham an yaclamuuh inay ogaadaan uu doono mooyaane wax kale yacni aqoon kuma kuma garanayaan cilmiga waxaa loo jeeda waa ficli bimacnaa mafcuul min cilmihi ay min macluumihi min macluumaati macrifaa loo idaafeeyo macluumihi marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa macluumaadka ilaahay oo dhan wax alla waxa allah og yahay wax ka mida koobi maayaan makhluuqaadku ilaa bimaa shaaa wuxuu ilaahay doono mooyaane an yuclimahum bihi minha biikhbaari rusul inuu ogeysiiyo bihi isaga ogeysiiyo minhaa yacni ka ogeysiiyo bimaa shaaa wuxuu doono mooyaane an yuclimahum inuu ogeysiiyo iyaga bihi isaga ogeysiiyo minhaa macluumaadka ilaahay uu ka ogeysiiyo waxaa allah ogsoon yahay biikhbaari rusuli uu ku ogeysiiyo rasuullada ka warrankay ka warramaanna uu ku ogeysiiyo oo ku garansiiyo intaa mooyaane wax kale ka koobi maayaan marka waxa weye makhluuqaadko dhamm ilaahay cilmigiisa ma koobayaan wuxuu ilaahay garansiiye mooyaane hadday malaa'ig yihiin hadday nebiye yihiin hadday makhluuqaad kale yihiin marka kuma gaaraho keliya yacni marka dadkoo keliya kuma gaaraho waa makhluuqaadkao dhan malaa'igtii baa soo gelaysa nebiyadii baa soo gelaya yaani waxa weeye waxaa soo gelaya khalaa'iqda kalea soo gelaya marka taqyiidka hadda biikhbaari rusul wuxuu u jeedaa tamsiil in lagu koobaayo ma waayo malaa'igta ashyaadu ogeysiinaayoy allah inuu rasuulla u soo mariyo bashar ah dee waxa weeye markaa shardi maaha ya marka biikhbaari rusul waa tamsiilun laysa ila laakiin akhbaarta qaybka wixii ku saabsan ee laynoo sheego oo dadka loo sheegaayo waa inay iyagu rasuullada kala kulmeen caalim lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul saas aawadeed baa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen walaa yuxiituuna bishayin min cilmi ila bima shaaa marka kuwan cilmiga ilaahay ee ghaybka ah wax ka mida koobaya waxaasina ay tahay wuxuu allah la doonay waa nebiyada iyo rasuullada waxaana u daliilay yidhaahdeen falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul laakiin calaa kulli xaal macnuhu inuu caam yahay ayaa fiican wax kastay makhluuqaadku garanayaan oo wuxuu ilaahay garansiiyey wuxuu allah baray weyi wasica kursiyuhu asamaawaati waalard wasica waa ballaadhay oo waa koobay kursiyuhu ilaahay kursigiisu assamaawaati cidharkiya waalarda dhulka ayuu koobay qiila waxaa la yidhi axaata cilmuhu bihima waxaa la yidhi oo lagu fasiray axaata wuxuu koobay cilmuhu ilaahay cilmigiisu bihimaa cirarka iyo dhulka ayuu koobay wa qiila waxaa la yidhi mulkuhu kursiga waxaa looga jeedaa mulkiga ilaahay iyo kursiga waxaa looga jeedaa cilmiga ilaahay waa laba qowl wa qiila waxaa la yidhi alkursiyu nafsuhu mushtamilun calayhima waxaa kaloo la yidhi kursiga laftiisa ayaa koobsanaya oo koobaya calayhima ay cala asamaawaati waalard cirarka iyo dhulka korkooda licadamati weynida uu weyn yahay kursigu daraaddii lixadiisi ma samaawaatu sabcu fi lkursiyi ila ka daraahima sabcatin ulqiyat fii turs sida xadiis ku soo aroortay ee nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma samaawaatu sabcu cirarka toddobadii ma ahaan filkursiyi kursiga marka loo eego oo la garab dhigo ilaa ka daraahima sabcatin toddoba dirham mooyaane oo kale mooyaane wax kale ma aha toddobada dirham oo ulqiyat lagu tuuray fii tursin gaashaan dhexdii lagu tuuray gaashaan dhexdii lagu tuuray tafaasiirta uu ku fasiray saddex tafsiir buu sheegay tafsiirka saddexaad baana saxan waana sida jamaahiirulmufasiriin ay mareen kursiga in lagu awilo cilmiga culammada qaar baa maray ibnu cabbaas waa laga sheegay laakiin kama sugna ha ku kadsoomi waa laga soo wariyey ibnu cabbaas inuu cilmi ku fasiray laakiin iyadu waa daciifatun lam tasixa canhu riwaayadaasi waa daciifo oo kama ansixin cabdullahi ibnu cabbaas mid ka sugan ma waxaa ka sugan oo cabdullahi ibnu cabbaas ka ansaxay riwaayo sidaa ka duwan oo tilmaamaysa kursigu inuu yahay mawdicu qadamayn walcarshu laa yuqadiru qadrahu ila allah carshigana qadarkiisa ma qadarinaayo ma garanayo allah mooyaane cid kale riwaayada caynkaasaa sugan culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen maxfuud weeye jamaca ahlucilmiga ka mid ah saas yadaa tilmaamay oo yidhi maxfuudku waxa weeye waa riwaayada marka waa mawdicu alqadamayn marka waa jismun bayna yaday alcarsh waa shay makhluuqa oo jismi ah oo carshiga ka horreeya ayaa kursi la yidhaahdaa oo cirarka iyo dhulka toddobada cir iyo toddobada dhulba ka weyn oo koobaya isagana waxaa ka sii weyni badan carshiga ayaa ka sii weyni badan mawdicu alqadamayn inuu yahayna cabdullaahi ibnu cabbaas waa ka sugan tahay wa kadalika saxaabo kalena waa laga soo wariyey sida abu muusa alashcari walaa yuclamu lahuma mukhaalifun min alsaxaaba cid saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka midoo ku khilaaftayna lama hayo saas waa xuja sharciya xuja sharciya weeye haddii saxaabi fatwo uu sheego ay ka caanbaxdo oo cid saxaabada ka midoo ku khilaafsanna aan la ogsoonayn waxay noqonaysaa sabiilulmu'miniinkiiba waa la raacaya sabiilulmu'miniinkii noqonaysaa oo waa la raacaya marka arrinkana waa arrin haybi ah oo waxa weeye ay markaa sheegeen saxaabadaasi oo tilmaameen waxaana soo aroortay xadiis markaa tilmaamaya toddobada cir iyo toddobada dhul marka kursiga loo eego wuxuu ka dhigan yahay sidii giraan yar oo bannaan weyn lagu dhex tuuray kursigana marka carshiga loo eego wuxuu kursigu la mid noqonayaa giraan yar oo bannaan weyn lagu dhex tuuray oo bannaanka weyn markaa waxaa ka dhigan yacni carshiga ayaa ka dhigan toddobada cir iyo toddobada dhul marka kursiga loo eegana giraan yaroo bannaan weyn lagu dhex tuuray ayuu markaa toddobada cir iyo toddobada dhul oo kale ay noqonayaan bannaanka weynna waxaa ka dhigan markaa kursiga isaguna sidaasoo kale uu carshiga ku yahay oo giraantaa yare bannaanka weyn lagu dhex tuuroo kale uu ka dhigan ilaahay carshi iyo kursi toonna uma baana makhluuqaadkao dhan allah qani buu ka yahay manaha carshi iyo kursi ilaahay inay hayaan ma aha ilaahay baa carshiga iyo kursiga iyo cirarka iyo dhulka iyo makhluuqaadko dhan ba allah baa haya allahna waa ghaniyun cani alcaalamiin caalamiintao dhan buu hani ka yahay yacni uma baahno markaa cidnaba walaa yauuduhu xifduhumaa walaa yauuduhu ma cuslaynayso ilaahay ay yusqiluhu ma cuslaynayso xifduhumaa ilaalinta cirarkiiyo dhulka uu ilaalinayaa ilaahay kuma cusla oo ma cuslaynayso xifduhumaa ay xifdu samaawaati waalardi baa macnuhu dhacay cirarka iyo dhulka ilaalintooda xifdu wuxuu uga tegey damiirkan humaa ayuu ku fasiraya alsamaawaati waalardi ayuu ku fasiraya marka waxay ka dhigan tahay xifdu samaawaati waalardi saasay ka dhigan tahay wa huwa alcaliyu allah waa ka koreeya fawqa khalqihi khalqigiisa korkiisa ayuu allah ka koreeyaa bilqahri dirqin iyo awood buu ilaahay ku koreeyaa halkan waxaa ku sugan ta'wiil wuxuu ku qayday bilqahri culuwigii daadka daatada ilaahay inay korayso inuu marka waxa weeye taas yada ah in loo qaato oo loo fahmo yacni marka uu ka taxadiray markaasuu ku qayday sheekhu cafa allaahu cana wa canhu yacni fawqa khalqihi bilqahri waa xaqa waa jirtaa ilaahay markaa khalqigiisa inuu kaga korreeyo bilqahri laakiin kuma gaaraha korraynta ilaahay nooca lahu alculuwu min jamiici alwujuuh allah waxaa u sugnaaday korrayntaa u sugnaatay awjuhda dhammaantood waayo culuwu wuxuu u qaybsamaa yacni markaa saddex nooc culuwiga ilaahay loo tiriyaa wa culuwu qahrin wa culuwu qadrin wa culuwu daatin waa alaasatu anwaac ilaahay awood ahaan waa u koreeyaa wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih qadar ahaan iyo sharaf ahaanna allah waa u koreeyaa daat ahaanna waa u koreeya si walba allah waa u koreeya daatada ilaahay makhluuqaadkao dhan bay ka sarraysaa allah waa ka koreeya makhluuqaadkao dhan fawqa almakhluuqaat buu allah ku sugan yahay makhluuqaadka kuma dhex jiro kama hooseeyo yacni waxa weeye allah waa ka koreeya makhluuqaadka wuxuu ku sugan yahay fawqa alcarsh ayuu allah ku sugan yahay marka waxa weeye lahu alculuwu min jamiici alwujuuh korraynta allah u sugnaatay wejiyada dhammaantood culwiga ilaahayna kuma gaar aha qahrigoo keliya kuma gaaraha aha saas aawadeed baa laynoo sheegay inuu allah qur'aanka soo dejiyey inzaalkuna waxa weeye min culuwin yacni markaa xag sare in laga soo dejinayo weeye waxaanu allah inoo sheegay soo dejinta qur'aanka uu soo dejinayaa inay allah ka soo bilaabantay tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim mintu waa ibtidaau alghaaya soo dejinta kitaabka qur'aanka ahi min allaahi allah bay ka soo bilaabantay waa ibtidaau alghaaya dee allahna waa korreeyaa allah waa sarreeyaa istawaa cala alcarshi yacni marka carshiga ayuu allah ka korreeyaa yacni nusuusta istiwaaga sheegaysa nusuusta culuwiga sheegaysa yacni waxa weeye dhammaan daliil bay u yihin nusuusta fi samaa'i tilmaamaysa nusuusta tansiilka sheegaysa iyo soo dejinta kullu daalika daliil bay u yihin nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la doonayo xagga allah in loo dhoweeyo markuu allah doonay dee ku korsiiyey toddobada sama waa dhaafiyey muntaha ayaa la gaadhsiiyey ya allah baa xaggiisa u dhoweeyey addama markuu nebi muuse u yimi ee samada lixaad kusoo ku soo maray wuxuu idhi rabbigaa muxuu ku amray ama ummaddaadii ku faral yeelo ku waajibiyey wuxuu yidhi markaa waxa waye konton salaadood irjic ilaa rabbik buu ku yidhi rabbigaa ku noqo waa korraynta allah korreeyo ayay markaa tilmaamaysa wa huwa alcaliyu allah waa ka koreeya yacni markaa si walba ilaahay u koreeya xagga daata ahaan iyo xagga awood ahaan iyo xagga markaa qadar ahaan iyo sharaf ahaan mid walba ilahay waa u koreeya alcadiimu waa ka weynida badan alkabiiru waa ka weyn daata ahaan iyo qadar ahaanba ilaahay waa weyn qadarkiis iyo sharaftiisuna waa weyn tahay daatada ilaahayna waa weyn tahay laa ikraha allah waxau yidhi laa ikraaha fi ddiini khasbidii kuma sugna diinka oo diinka cidna lagu khasbi maayo waa nafyun bimacna nahyi nafyun bimacna nahyi siiqadu nafyi weeye macnuhu nahyi buu dhacayaa laa tukrihu axadan fi ddiin qofnaba diinka ha ku khasbina qad tabayana arushdu min alghay qad tabayana xaqiiqee waa caddaaday alrushdu hanuunku min alghayi baadida waa ka caddaado waa ka soocmay faman yakfur biaaguuti wa yumin billaah faman yakfur ku kastoo ka gaalooba biaaguuti taaguutka ka gaalooba wa yu'min billaahi allahna rumeeya faqad istamsaka xaqiiqee wuxuu qabsado ku dhegay bilcurwati guntintii alwusqaa adayga badnayd la nfisaama laha xaal guntintaa wax kala go'y aan u sugnayn waxa bannaan bilcurwati in laga xaaleeyo la nfisaama laha waa xaal bilcurwati in laga xaaleeyo waa weji wejiga labaadna waxay tahay alwufqaa damiirka mustakiniga ku ahee ku qarsoon in laga xaaleeyo wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay allahu waliyu ladiina aamanuu allahu allah waliyu ladiina aamanuu kuwii rumeeyey waa gargaarahooda weeye u gargaarayo werigooda ah ee u nusraynayo yukhrijuhum min adulumaati ila annuur yukhrijuhum ilaahay waa ka soo bixinayaa iyaga min adulumaati mugdiyaalku ka soo saarayaa ila annuuri nuurka ayuu soo saaraya nuurka iimaanka iyo cilmiga iyo tawxiidka waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay awliyaa'uhum adaaguut awliyadoodu iyo gargaarayaashoodu iyo saaxiibbadoodu adtaaguutu waa taaguut weeye yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat yacni yukhrijuunahum way ka soo bixinayaan ama la xaaleeyo ta horena waa ku bannaantee yukhrijuunahum xaalay ka soo saarayaan bay awliyadoodu taaquut ay yihiin min annuuri nuurka ay ka soo saarayaan ila adulumaati mugdiyaalka ay u soo bixinayaan oo u soo saarayaan oo gaaladu awliyadoodu yacni marka ay ka soo saarayaan nuurka nuurka iimaanka oo mugdiyaalkii gaalnimada ay u soo bixinayaan ulaa'ika kuwaasi yacni markaa gaalada ahi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye hum iyagu fiiha naarta gudaheeday yihiin khaaliduuna qaar ku waaraayo aayaddan laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay waxay lahayd sabab bay lahayd sababta caynkaasa waxaa lagu soo wariyey xadiis yacni marka cabdullaahi ibnu cabbaas uu soo warinaayo oo sababu nusuul ah xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxay ahaan jirtay gabadha eh, ansaarta ka midii yacni dadkii ansaarta noqday ka midii waxay ahaan jireen marka ubadku ka baxo miqlaad ay tahay miqlaadka waxaa la yidhaahdaa qofka dumar ee ilma aanu u kacaamin ee ilmo walo ay dhashaaba uu dhinto yacni markay qofka dumari miqlaat ay tahay carabtii eh, reer madiine ahayd intii aynay islaamin ka hor xadiiska ansaar buu tilmaamayaa laakiin markan eh, xaaladdan ay sidan odhanayaan dee marka markay islaameen ma ahe waa qabla islaamihim marka qofka dumari hadday miqlaad tahay oo ubadku ka saqiraan oo ka baxaan oo wax ubadii aanu u kacaamin waxay ku nadri jirtay haddii ilma u noolaado inay yahuudi ka yeesho carabtu ummiyiin bay ahaayeen kitaab may haysanin dadaan markaa waxa weeye kitaab lahayn bay ahaayeen oo aqoonna aan lahayn kitaabna aan haysan cilmi waxay bidi jireen qolada ahlu kitaabka ah ee towraad iyo injiil u abtirsanaysa inay haystaan u abtirsanaysa ee sheeganaysa wakhtiyada qaarkoodna iyagay wax weydiin jireen markaasay waxay yidhaahdeen waxay qofkaa dumari ku nadri jirtay wakhtigaa hore ee gaalnimada waa carabtii reer madiina haddii ilmo u noolaado inay yahuudi ka yeesho yahuuddaa la deganay markaasaa dabeedna ubadka qaarkood baa sidii yahuudiyadda ku galay oo dee markaa diintii yahuudiyadda lagu barbaariyey falamaa ujliyat banu nadiiri kaana fiihi min abnaa'i alansaar markii reer waxa weeye banu nadiir qoladii yuhuudda ahe reer banu nadiir markii la saaray ee jalaaga lagu sameeyey ee madiina laga saaray laga barakiciyey markii waxa weeye ballanfurka ay la yimaadeen heshiiskiina ay ka baxeen oo ballanfureen oo ay noqdeen cadow la yaalla un lagu yidhi un guura ayaa waxaa ku jiray ubadkii ansaarta qaar ka mida oo yuhuud noqday oo yahuudiyadda qaatay markaasaa waxay saxaabadii qaarkood yidhaahdeen laa nadacu abnaa'ana carruurtayadii ka tegi mayna ilaaba ilaa khasab baanu ku islaaminaynaa waxaanu ku khasbaynaa islaamnimada iyo nimankanna waa ka reebaynaa ilaaba ilaa islaamaan odhanaynaa waa ku dirqinaynaa markaasaa allah wuxuu soo dejiyey laa ikraha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay yacni markaa khasbidii kuma sugna diinka oo cidna ayaan lagu khasbin xadiiska caynkaasna waxaa soo wariyey ibnu jariir iyo abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu xibbaan jamac culamada ka midaana saxiixiyey oo yidhi xadiisku waa saxiix yacni markaa yidhi marka waxa weeye waa sababnuzuul saxiixa weeye oo ibnu xibaan iyo diyaa almaqdesi iyo albani intuba waa saxiixinayaan marka waa sababnuzuul saxiixa weeye laa ikraha fi ddiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen aayaddani waa mansuukha waa la nasakhay oo aayaadkii dagaalka ama jihaadka ayaa lagu nasakhay laakiin qowlkaasi waxa weeye waa tafsiir daciifa weeye waayo dee aayaadka iyo aayaddan waa la kulminayaa marka xukunkeedii tamaaman in la rafciyey maa weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddu waa caamun yuraadu bihi alkhusuus lafdigeeda caam ah khusuus baana loo jeedaa oo waxaa laga tilmaamayaa ciddii ahlu jizye ah oo ahlu kitaab ah ama majuus ah hadday markaa jizyadii ama gibirkii aqbalaan inay bixiyaan diinka ha ku khasbina ee sidaa isaga daaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay macnuhu saa waa ka caamsan yahay oo waxaa laga tilmaamayaa yacni diintu waa ictiqaad ayaa u asala waa camal iyo ictiqaad weeye marka waxa weeye camal daahir oo keliyaoo la sameeyaa diin noqon mayso haddaan caqiidadii qalbigu aynay jirin caqiidada qalbigana qof laguma dirqin karo yacni waa arrin doorasho ku iman kara laakiin marka qofka laguma khasbi karo suldaanna laguma lahaa caqiidada qalbiga daahirkiisa waa dhici kartaa in la khasbo saas aawadeed baa laga daba keenay qad tabayana arushdu min alghay hanuunku baadida waa ka caddaaday mar haddii dalaaishu ay caddaatay hanuunkiiyo baadiduna kala muuqato yacni kii doonaa dee markaysaa markaa ha qaato yacni markaa iimaanka kii doonaana yacni markaa hadduu markaa diido dee qalbigiisa ma gelin kartaan iimaanka ma gelin kartaan calaa kulli xaal ciddii markaa yacni ridowda oo islaamnimada ka noqota xukunka shareecada uu ku leeyahay waxay tahay ilaaba ilaa in ama marka islaamnimadii ku soo noqdo ama markaysaga in la dilo xaddu ridda wax la yidhahdaa jira waa xifdan liddiin waa ilaalin diinka la ilaalinayo si waxa weeye raasamaalkii muslimiinta oo ah markaa dadka muslimiinta ah ayna diinkii uga laaban ayaa markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam man baddala diinahu faqtuluuh kii diinkiisa beddela dila ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofkii ridooba ee diinka ka baxa ima alislaam wa ima asayf ama waa inuu islaamaa ama waa inu kurka laga jaraa yacni marka xadku saas yadaa noqonayaa xadka caynkaasina waa jaraa ma aha inay qofku markaysaa markaa u bannaan tahay wuxuu doono inuu caqiideeyo faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur waxaa looga jeeda tahdiid sidaas aawadeed baa allah ka daba keenay inna actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha maaha markaysaga kii doona mubaax bay u tahay inuu gaaloobo maaha muraadku gaalnimadu markaysaga mubaax ma ahe waa xaaraan weeye waana acdamu muxaram waa xaaraannimota ugu xaaraannimada badan weeye laakiin waxa weeye dee qofka khasab laguma gelin karo qalbigiisa iimaanka laguma gelin karo calaa kulli xaal ciddii ahlu jizye ah oo jizyadii aqbala yacni markaa kufrigooday ku sugan yihiin baa loo daynayaa laakiin shacaa'irtooda ma muujinayaan yacni bannaanka ulama soo baxayaan guryahooda markaysa markaa ayay ku samaynayaan yacni markaa ahlu kitaabka iyo majuusku yacni guryahooday ku cibaadaysan karaan oo waxay markaa eh, ku samaynayaan ay ku qarsanayaan laakiin waxa weeye yacni markaa ma aha miday waxa weeye markaa iclaaminayaan oo calan marka ula imanayaan oo yani markaa shaaracyada markaysa marka ula soo baxayaan yani waxawe ma aha marka hadday jizyada bixiyaanna waa la daynayaa oo waxaweye saasaa lagu dhaafayaa yani marka lama odhanaayo ilaaba ilaa ina islaamtaan marka la odhan maayo aayadda waxaa kaloo allah inoo sheegay faman yakfur biaaquuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati alwufqa la nfisaama laha kii taaquutkana ka kufriya allahna rumeeya yacni wuxuu qabsaday guntintii adayga badnayd culammadu waxay yidhaahdeen faman yakfur biataaguuti wa yu'min billah waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah kelmaddii tawxiidkay la macno tahay nafyigii iyo istisnaagii bay ka dhigan tahay nafyigiiyo isbaatkii ama istisnaagii waa bimacnaneh ayay ka dhigantao istisnaaga macnaha isbaat markaa faa'iideynaya marka hadda nafyigii waxaa ka dhigan yakfur biataaguut isbaatkina waxaa ka dhigan wa yu'min billaah baa ka dhigan waxaa la hormariyey kufriga taaquudka laga kufrinaayo ayaa la hormariyey waayo iimaanka waa ka horeeyaa waayo kufriga taaquudka laga kufrinaya waa min baabi takhliya iimaanka allah la rumaynaya min baabi taxliya ya marka hore kufriga waa in la iska khaali yeelaa oo qalbiga marka waxaa laga yacni kufrigii laga tuuraa dabeedna iimaanka allah la rumaynaya la geliya yacni saas yadaa weeye daaquudka kufriga laga kufrinaya waxay noqonaysaa in la caqiideeyo baatilnimadiisa yacni marka laga beri noqdo yacni marka butlaankiisa la caqiideeyo laga tago la naco lala colloobo cidda ku suganna marka waxa la gaalaysiiyo yacni saas yadaabay noqonaysa allah wuxuu yidhi laa ikraha fi ddiin wax khasbidii diinka kuma sugna ay cala adukhuuli fiihi gelitaanka diinka la soo gelaayo khasbidi kuma sugna bimacnaa cid ha ku khasbina laa tukrihu axadan fi ddiin cidnaba diinka ha ku khasbina qad tabayana arushdu min alghay xaqiiqada waa caddaaday arushdu hanuunku min alghayi baadida waa ka cadaaday ay dahara bilaayaati albayinaat dahara waxaa ku muuqday bilaayaati albayinaati aayadaha cadcad waxaa ku muuqday iyo adilada cadcad ana aliimaana rushdun waalkufra hay iimaanku inuu hanuun yahay waalkufra hayun kufriguna inuu baadi yahay nasalad waxay ku soo degtay fii man kaana lahu min alansaari awlaadun ciddii ay u sugnaatay oo ansaar ka mida ubad u sugnaaday ubadkaasoo kufrigii markii hore qaatay oo gaalnimo ku soo barbaaray araada an yaqharahum cala alislaam wuxuu doonay inuu ku dirqiyo ciddaasi ay ku dirqido ayay doontay yacni islaamnimada ay ku dirqiday faman yakfur bitaaguuti ku kastoo taaguutka ka kufriya ashaytaani shaytaanka ka gaalooba aw ilasnaami ama sanamada ka gaalooba wa huwa taaguutka yutlaqu waxaa lagu magacaabaa cala almufradi waaljamci mufrad iyo jamac mid walba waa lagu magacaabaa oo halkii mid waxaa la odhanayaa taaguut jamaciina waxaa la odhanayaa taaguut waxaa jira ereyada qaarkood oo macno mufrad iyo macno jamac labadaba loo isticmaalo atifli baa ka mid a atifli ilmaha keliya waa la yidhaahdaa ilmaha carruurtae kelida ah waa la yidhaahdaa atifli ubadka faraha badanna waa la yidhaahdaa aw itifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati annisaa haddana jamac waa leedaho atfaal baa lagu jamciyaa bashar erayga la yidhaahdo yacni qofka keliya bashar waa la yidhaahdaa abashara mina waaxida natabicu marka basharkii mufradka waa loo isticmaalaa sidaas aawadeed ayaa markaa la tasniyaa markaa libasharayni la yidhahdaa anuminu nu'minu libasharayni milina marna bashar waxaa la yidhaahdaa bini aadamkao dhan baa bashar la yidhahdaa marka taaguut jamac iyo mufrad mid walbaa lagu iطlaaqaa haddana waa dhacdaa in la jamciyo dawaaqiit la yidhaahdo bictibaar mufradka marka laga dhigay oo macno mufrad loo yani marka ictibaariyey in la sii jamciyo tawaaqiit la yidhaahdo waa dhacdaa marka mawdican waxaa looga jeedaa jamac baa looga jeedaa muxuu hadalkan u keenay wa huwa yutlaqu cala almufradi waaljamci wuxuu u keenay waxay inoo iman doontaa awliyaauhum ataaguutu yukhrijuunahum yukhrijuhum lama odhan yukhrijuunahum baa la yidhi marka waxa weeye taaquut halkaa jamac in looga jeeday baa ka muuqata wa yu'min billaahi allahna rumeeye faqad istamsaka xaqiiqee wuxuu qabsado ku dhegay tamasaka qabsaday tamasaka iyo istamsaka waa isku macne laakiin ayuhumaa ablaq waxaa xeel dheeraansho badan istamsaka liziyaadati almabna xuruf dheeraada inay leedahay daraaddeed ziyaadat almabna ziyaadatun fi lmacna qaacidadu waatay tahay xurufta ziyaadada hadday labada lafdi isku mid yihiin isku maaddo yihiin yacni ta xurufta a ah leh baa macnaheeduna dheeraad sii leeyihi marka faqad istamsaka wuxuu qabsado ku dhegay ku yoto'ay bilcurwati guntintii alwusqaa adayga badnayd bilcaqdi almuxkam guntintii adkayd bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen alwlaa bilcuqdati almuxkama inuu yidhaahdo baa ka fiicnayd oo ka awlaysnayd si uu markaa u waafajiyo alwusqaa tafdiil baa ku jira waa taaniisu awsaq wusqaa waa tii adayga badnayd marka ismu tafdiil baa ku sugan marka bilcuqdati almuxkama haatan marka waxaa weeye yani marka inuu taaniiska ku suganoo kale taaniisiyo yani walow marka mubaalaqadii markaa lafteeda kuma sugna laakiin taasaa ka fiicnayd bay idhahdeen sida cali alqaari odhanay bilcaqdi almuxkami guntintii adkayd in la adkeeyey ayuu qabsaday la nfisaama lahaa xaal guntintaasi kala go aynay lahayn la nqitaaca laha wax kala go'a xaalaynay lahayn wallahu allah samiicun waa maqal badan yahay limaa yuqaalu waxa la odhanaayo ayuu u maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay bimaa yufcalu waxa la samaynayana allah waa u cilmi badan yahay wax walba allah waa u cilmi badan yahay waxa la samaynaayo waxa la caqiidaynaayo iyo wax kastoo jiraba yani marka waa u cilmi badan yahay allahu waliyu aladiina aamanuu allaahu allah weliyu ladiina aamanuu kuwii rumeeyey gargaarahooda weeye naasiru ladiina aamanuu kuwii rumeeyey naasirkooda iyo gargaarahooda weeye wuxuu u gargaarayaa yukhrijuhum min adulumaati ila annuur kaannahu in la yidhi siduu ugu gargaarayaa markaasaa yukhrijuhum min adulumaati ila annuur ama la xaaleeyo oo la yidhaahdo wuxuu u gargaarayaa yukhrijuhum xaalu allah ka soo bixinayo min adulumaati mugdiyaalka ka soo saarayo alkufri mugdiyaalkii gaalnimada gaalnimadu mugdi bay ka dhigan tahay ya ila nuuri nuurka u soo saaraya nuurka iimaanka yacni gaalnimada iyo fisqiga iyo xumaanta iyo macaasida dhammaan iyo jahliga ayuu ka soo bixinaya ila nuuri nuurka iimaanka iyo tawxiidka iyo taacada iyo khayrka iyo cilmiga ayuu usoo soo saaraya waladiina kafaruu kuwii gaaloobay awliyaa'uhum ataaguut awliyadooda iyo gargaarayaashoodu waa taaguut yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat yukhrijuunahum waa ka soo bixinayaan min annuuri nuurkay ka soo saarayaan ila adulumaati mugdiyaalkay u soo saarayaan ama waxay awliyadoodu taaquut ay yihiin yukhrijuunahum xaalay ka soo bixinayaan tawaaqiitu gaalada ay ka soo saarayaan gaaladaa la soo bixinaya min annuuri nuurkaa laga soo saarayaa ila adulumaati mugdiyaalka intii ka ahaataa loo soo saaraya ay u soo saarayaan nuurkii iimaanka iyo tawxiidka ayay ka soo saarayaanoo yacni mugdiyaalkii gaalnimaday u soo saarayaan dikru likhraaji ima fii muqaabalati qawlihi yukhrijuhum min adulumaati ila annuur dikru likhraaji ishkaal buu ka jawaabayaa sheikhu ishkaalkaasi wuxuu yahay waxaa lays odhan karaa gaaladu dee markii horeba nuurkii iimaanka kumay sugnayne mugdiyaalkii gaalnimaday ku jireen markii horeba gaalay ahaayeen nuurka iimaanka may soo marinba mar hadday markii horeba gaalnimada ku sugnaayeen oo mugdiyaalka ku sugnaayeen siduu nuurka uga bixinayaa sidee nuurka uga saaray laba mid weeye in la yidhaahdo kuwii muslimiin ahaan jiray ee riddoobee gaalnimada u laabtay nuurkii iimaanku ka saaray mugdiyaalkii gaalnimadu u saaray waa waadix kuwa aan iimaan soo marin oo iyagu marnaba rumaynin waxaa laga tilmaamayaa sugista uu ku sugaayo kufriga iyo gaalnimada ayaa fii macna alikhraaji ka dhigan oo ibqaaga uu ku baaqi yeelay inay kufriga ku sugnaadaan ayaa fii macna alikhraaji ka dhigan waayo inay xaggii iimaanka u baxaan uma oggola waxaana ikhraaj looga cabbiray iyo saaritaan mushaakala ahaan in markaysaga muqaabal looga dhigay allah baa mu'miniinta ka soo bixinaya mugdiyaalkoo nuurka iimaanka u soo saaraya marka si taa waxa weeye mushaakalo loogu sameeyo oo muqaabal looga dhigo oo tanna markaa tan loo ekaysiiyo ayaa laga cabbiray ibqaaga kufriga uu ku baaqi yeelaya u daynaya ee ku sugaya u qurxinaya inay ka dhigantay kaannahu inuu ka saarayo iimaan ka saarayo iyagaan iimaanba soo marin wuxuu markaa u yidhi dikrulikhraaji saarista sheegista la sheegayo ikhraajka xaggee lagu sheegay waxaa lagu sheegay ficilka oo masdarku dimniga ficilku ku jira yukhrijuhum min annuuri ila adulumaat ya ila ficilkii wuxuu tadamunaya macno masderna waa tadamunayaae dikrulikhraaji saarista sheegista la sheegayaa imaa fii muqaabalati qowlihi ama wuxuu ku sugan yahay hadalku allah u yidhi in la qaabilsiinaayo oo muqaabal looga dhigayo oo la garab dhigaayo yacni markaa allah mu'miniinta dulumaadkiiyo mugdiyaalku ka saaraya nuurku u saarayaa shaytaankina yacni wuxuu ka saarayaa gaalada nuurkii iimaanku ka saarayaayo gaalnimaduu u saarayaa sugistuu ku sugaayo u qurxinayo ee ka awdayo iimaankii oo u diidaayo ayaa waxay ka dhigantahay fii macna alikhraaji in nuurka ka bixinayo kale wain lam yukhrij ima fii muqaabalati qowlihi yukhrijuhum min adulumaat ama waxay ku sugan tahay hadalku allah uu yidhi muqaabalkiisay ku sugan tahay oo mushaakala ahaan loogu markaa la qaabilsiinayo oo loo ekaysiinaayo yukhrijuhum waa ka bixinayaa allaah mu'miniinta min adulumaati mugdiyaalku ka soo saaraya marka ikhraajka ikhraajka la qaabilsiinaya ya aw fii kulli man aamana ama waxay ku saabsan tahay mid kastoo rumeeyey binnebiyi nebiga sala allahu alayh wasalam rumeeyey qabla bicsatihi intii aan la soo bixinnin ka hor oo min alyahuudi yahuud ah suma kafara bihi dabeedna ka gaaloobay wakadaa ciddii rumaysay markii la soo saaray dabadeed oo dabeedna ka gaalowdayna oo riddowdayna iyaduna waa la mid oo yuhuuddu waxa weeye markii hore waxay odhan jireen nebi baa la soo saaraya aakhiru zamaanka oo soo bixi doona wakhtigiisu soo dhow yahay iimaankiisa waa sheeganayeen intaan la soo saarin inay rumayn doonaanna way sheeganayeen markii la soo saarayna waa ka gaaloobeen marka kuwaas iyo kuwa ridoobay ee intay rumeeyeen haddana ka gaaloobay labada noocba dee ikhraajkii waa ku sugan yahay la yidhaahdo ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum yagu fiiha naarta gudaheeda yihiin khaaliduuna qaar ku waaraayo daaquudka maxaa looga jeedaa daaquudka sheikhu laba tafsiir buu inoo sheegay alshaytaan iyo alasnaam shaytaanka waxaa ku fasiray cumar bnu khadaab iyo jamaacaad taabiciinta ka mida ibnu kasiirku wejigaa waa aad buu u xoojinaya wuxuu odhanaya tafsiirka daaquut lagu fasiray asarka cumar intuu soo naqliyo shaytaanka lagu fasiray qawiyun jiddan aad bay u xoog badan tahay waayo shar iyo xumaan iyo gaalnimo oo dhan waxa u aabba ah shaytaanka isagaamana hoggaamiye ku ah isagaana hoggaamiye ku ah waxa kaloo taaquudkii lagu fasiray yacni asnaamta lagu fasiray imaam maalik wuxuu ihi taaquut waxaa layaha kullu maa cubida min duuni illah wax kastoo allah sokadii la caabudo ayaa waxaa layaha yhaha taaquut culamada qaar qayd bay ku sii dareen u yahay wa kaana raadiyan bidaalik in la caabudana ka raalli ah ama dadkaa ugu baaqo marka horeba in la caabudo ama markii la caabudo he ka raalli noqdee yacni isaguna wuxuu noqonayaa taaquut macaani kale culamada qaar waa sheegeen kaahinka waa ku sheegeen inuu taaquut yahay yacni waa ku sheegeen cid kastoo shar ku hoggaamisa cid waa ku sheegeen saaxirka waa ku sheegeen iyo falalowga inuu taaquut yahay kaahinka waa ku sheegeen taaquut inuu yahay calaa kulli xaal macaanidaas isma diidana yacnii haddii la eego min xaysu alxaqiiqa daaquudku wuxuu noqonayaa shaytaanka waayo xumaan kasta isagaa u qurxinaya haddii la eego min xaysu yacni assuura muuqaalka marka laga eegana madaahir badan baa daaquudku ku imanaya ashyaadan allah sukadii la caabudaya ka raallida ah yacni ka saaxirka ka falalowga ah yacni marka sanamada la caabudayo ka ku hogaaminaya dadka gaalnimada ugu horseedaya imaam filkufri ah yani kullu dalika waxay soo gelayaan daaquudki soo gelayaan waxaan shareecada ahayn wax ku xukumaayo waxna xalaalaynaya waxna xaaraantinimaynaya waxa weeye waa daaquud kullu dalika waa soo gelaya marka min xaysu marka min xaysu daahir markaad eegto suwar badan buu ku imanaya laakiin min xaysu xaqiiqa waxa u wada aabba'a yani shaytaanka u wada aabba'a oo sababta u leeyahay ibnu kasiir tafsiirka taaquudka in lagu fasiro shaytaanka qawiyun jiddan aad bay u xoog badan tahay markaa uu leeyahy marka wixii allah sokadii la caabuda oo dhan waa soo gelayaan waa laga kufrinayaa taaquud bayna noqonayaan kullu maa cubida min duuni illaahi wa kaana raadiyan bidalik yacni markaa saasaa loo yidhi faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwufqa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk